assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo kontonaad ee kitaabka nebigaa marka calayhi salaatu wasalaam arrintaas ka hadlaaya fa qaala markaasu wuxuu yidhi laa yadkulanna rajulu bacda yowmi hada calaa mugiiba hadalkaygankada ka dambow qofna yaanu u gelin haweeney laga maqan yahay haweeney laga maqan yahona ninkeeda ama shaqadii ku maqan yahay ama safarkaba ku maqan yahay yaanu u gelin ilaa wa macahu rajulun aw ihnaani inay nin kale la jiro ama laba nin la jirta mooyaane marka raggu hadduu badan yahay khalwada kahratu ragga badnadiisu khalwada waa mancdaa khalwada waa mancidaan ayib amaa haweenka kafradoodu marka in ragga looga qiyaasta mooyaane Eh, iyadu marka haweenka kuma jirto laba haweene hadday yihiin nin keliya ma u geli karaa mise geli karo halkan ma sheegin marka ragku ka hadlo haweene keliya laba nin iyo saddex nin iyo inay u galaan marka iyagu waa suuroobi karaysa kolka khalwadii mamnuuc khalwadii eh, waa ba'aysaa ayb eh, marka kutub ulfiqhi shaafici mas'alada cagsi bayba u dhigaano iyagu waxay yidhaahaan raggu raggu hadday badan yihin khalwada ma manciyeen haweenku hadday badan yihiinse waa manciyayaan markaasay ku cilaynayaan haweenku waa kala xishoodaanoo haween kale oo la jooga mid agteeda inay wax kale ku samayso waa ka xishootaa laakiin raggu waxaa iska suurooda inay mid keliya iyagoo wada jooga ay wax ka wada sameeyaan faxisho ku sameeyaan laakiin marka xadiidkan kada kolley sariix buu ku yahay ragga haddii raggu hal ka badan yihiin khalwadu inayna inay mamnuuc tahay khalwa ayna jirayn baabu الzajri can dukuuli الmukhanaثiin calى الnisa ragga mukhanaثiinta marka ragga naagaha shabahee naagaha sidooda oo kale u dhaqma kuwaasaa la yidhaha ama khilqiyan ha ahaato kuwa lebeedka iyo hoyaalkaas ha ahaadeen ama kuwa iska iyagu iska doondoona iska kenkeena oo kuwa iska muxuu ahay sida lagu sheego dalka gaalada iyo naaga niman intay isku duraan hormoonada haweenkii iyo intay isku duraan isku duraan codkii naagaha oo kale iyo dhaqankood naagaha oo kale iyo yeeshay iyo waxay yihiin baba iska doondoonay ha ahaada ama ku dhashay ha ahaadee kuwa muxuu ahay naagaha shabaha ee kuwaas inay haweenka usoo galaan kol haddii ay wax raganimo ihi uu ku jiro oo haweenka axwaashooda raggu ay ku jeclaystaan ay wax ka garanayaan muxuaha inay haweenka u galaan عن cائشhaةa رضي الله عنها qاaلت kاna ydkل عlى أزواaجi النبي صلى الله عليه وسلم مخنف nin mukhanasa baa usoo geli jiray haweenkii nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام hiis iyo maatic iyo laba nin oo la yidhaah baa jiri jirtay marka midkood midkood buu ahaa fa kaanuu yacudduunahu min hayri min hayri ulilcirba hayri ulilcirbati min arijaali dee ilaha qur-aanka suuratu nuur uu ku sheegay kaa inuu ka mid yahay bay u arki jireenoo maanay ka xishoon oo maynay iska xijaabi jirin ayib kuwaan haweenka dan ka lahayna haweenka shuqulkooda waxba ka aqoonin oo sida ilmo sabiyahoo kale ah sidaasay kuwale u arki jireen qaala fadakla الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam yowma wa huwa cinda bacdi nisaa'ihi isagoo haweenkiisa midooda jooga umu salama umu salama isagoo ninkaasoo kula jira walaalkeedna uu kula jiro cabdullahi bnu abi umaya oo khalwo marka ma ayna ahayne cabdullahi bnu umaya oo walaashiis ee la jooga umu salama hinda binta abi umaya buu ninkaasuna isna la joogo buu nebigu alayh salaatu usoo galay wa huwa yancutu imra'atan haweeney uu tilmaamaya ninkaasuna haweeney buu tilmaamay kolkaasuna waxay ahayd fi xisaari aa'if aa'if markii xisaarkiisii lagu jiray yuu tilmaamaya markaasuu lahaa cabdullaahi o berri haddii nebiga alayhi salaa slam aa'if qabsado gabadha la yidhaaha baadiya bintu khaylaan ku soo b iisoo bixi dheg markaasuu gabadhii tilmaamay sidaasay tahay o sidaasay tahay oo saafteeda mu tilmaamay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi idaa aqbalat aqbalat biarbac kolkay soo jeedsato afar bay la soo jeedsataa waidaa adbarad markay sii jeesatana adbarad biamaanin sideed bay la sii jeesataa xaluskeedu ka wada markay soo jeeto afar mardhacyo bay caloosheedu leedaha afar xalus bay leedahay markay sii jeedana sideed weeyaan afartii xaggan ka soo iyo afartii xaggan ka soo dhabarka u buu sheegayaa ayb qaala faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa araa haadaa yacrifu maa haahuna midkan yaanan arki inuu waxaas garanayo uma malayn jira inuu waxaas garanayo haweenka tilmaantaadiisa u garanayo laa yadkulana عalaykuna yaanu idiin soo gelin mar dambe qaala faxajabuuhu way iska xijaabeen marka mar dambe uma soo gelin baabu iطfaaءi الnaari cinda الnawm can abi musa radi allahu canhu qaala اxtaraqa baytun calى ahlihi biاlmadiina min alleyl guri baa dadkii ilahaa ku gubtay habeen madiina ku gubtay falama xudita rasuulu llahi sala allahu alay slam bishaأnihim markii arrintoodii nabiga loo sheegay buu qaala wuxuu yidhi ina haadihi الnaara hiya inamaa hiya caduwun lakum dabku col buu idin yahay idinka muslimiinta col buu idin yahay ayib ila waa wixii gaalada loo sameeyey weeyaan in lagu cadaabo weeyaano marka idinka didkin weeyaan naartii kale iyadoo didkeed hayd baad idinku leedihiin faidaa nimtum markaad seexataan faadfiquuhaa cankum iska baktiya markaad seexanaysaan dabka iska damiya ayb dabka iska damiya marka guryaha reebaadiyaha qoryaha lagu shito iyagana waa in dabka la iska damiyo muxuu ahay guryaha kale ee ree kuwan kuwa beeralayda iyo iyaguna shita lambada shita makshuufada ahee fatiilada iska ah kuwa shitaana marka iyaguna waa inay iska damiyaan taas nafteeda waa dhacda nabiga alay sala o arkayaba intii intuu doole qabtay uu jiiday uu muxuu ahaye uu khatiifadii meel kaga gubay markaasuu yihi ina shayطaana yadullu haadihi calaa mili haada marka kana iska dhamiya fuwaysiqad waa kii nabigu alay sala slam dhihi jiray oo kaas naftiisa jirkaasu intuu shayطaanku soo diro bay jiidaysaayoo derbiga qabadsiinaysaa ku gubaysaa marka dabka noocaas oo kale ah waa in la iska ilaaliyo laakiin midkan ka muraayada leh ranuska muraayada ku dadan iyo korontada iyo an iyaga looga baqaynin in laisku gubaan marka soo geli maayaan baa la yidhaha kuwaas ilan kuwaas muxuu ahay cilladii laysu amray in la damiyo oo gubashadaas ah iyo kuwan kale kama suuroobayso kitaabu ruqa aruqa jamcu ruqya ruqyaduna marka waa dawada la isdaweeyo gaar ahaan dawadan wax laisku aqriyo iyo laisku daweeyo taasaa ruqya la yidhaahaa baabu ruqyati jibriil عalayhi الsalaam الnabiya slى اllahu عalيyh waslm can caaishaةa radي allahu canha anaha qaalat kaana ida shtakaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku ilaah markuu jirrado raqaahu jibriilu calayhi salaam jibriil baa daweyn jiray qaala wuxuu dhihi jiray bismi illaahi bismi illaahi yubriik wa min kulli daa'in yashfiik wa min shari xaasidin idaa xasad wa shari kulli dii cayn sidaasuu dhihi jiray bismi illaahi yubriik bismi illaahi yani allahu yubriik ilah baa ku bogsiinaya wa min kuli daa'in yashfiik cudur kastaba ilah baa kaa caafiyaya wa min shari xaasidin idaa xasad waa muxuaha qofka xaasidkaa markuu ku xasdo xasadkiisa ilah baa kaa ilaalinaya wa min shari kuli dii caynin kuwa xawriyo oo dhan oo isha wax ku dhawda oo kale ilah baa ka saasuu ku daweyn jiray marka jibriil وعn cabdالعaزيز بن صhayb عn abi نضرة عn abi سعيidi رضي الله عنه أن جiبريل عليه السلام أtى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشhتكyت ma xanuunsatay qaala nacam qaal bismi illaahi arqiik min kulli shayin yudiik magac ilaahay baan kugu dawaynayaa wax kastooo ku dhibayaba kagaga dawaynayaa min kulli min shari kulli dii nafsin aw cayni xaasidin wax alla wixii naf lahoo dhan baan muxuaye dhibkiisaan kagaga aw cayni xaasidin qof xaasida ishiisa allahu yashfiika bismi illaahi arqiik sidaas ku daweeye baabun fi sixri wa sixri lyahuudi الnabiy salى اllahu alيه wasalam can caaishaةa radi allahu canha qaalat suxira rasuulu llahi saxara rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yahuudiyun min yahuudi bani zurayq yuqaalu lahu labid ibn اlأcsam yahuudi iyo labid ibn اlأcsam la yidhaho yahuudda bani zurayq ka mid a ayaa nebiga alayhi الsalaatu wasalaam sixray fasa'lat xatىa kaana rasuulu llahi sal qaala xataa kaana rasuulu llahi sala lla sl rasuulka ilaah uu ka ahaa yukhayalu ilayhi kii la moodsiinayo umalihiisa uu kusoo dhacayo annahu yafcalu shaya wamaa yafcaluhu wax inuu sameeyey isagoon samaynin waxa inuu sameeyey ismoodaya isagoon samayninna haweenkiisu ahaa inuu haweenkiisa u galmooday buu ismoodaya isagoon una galmoonin oo maalan inuu janaabo qabo ismoodayo biyo isqusha ii soo qubaystay iyagoo odhanayay marka isagoo saas marka haweenka ku saabsan buu ahaa marka ma ahayn wax ku saabsan caqligiisa kale iyo xagga mxua waxyiga tabliiqiisa ku saabsan ma ahayn ayb xatىa إida kana datu laylati aw datu ywmin aw datu layla dacaa rasuulu الlahi salى الlaه alay slm uma dacaa uma dacaa ilahay buu baryey oo baryey oo baryey uma qaala markaasu wuxuu yidhi yaa caaisha ashcarti ana allaha aftaanii fima اstaftaytuhu ilahay inuu iga fidyooday wixii aan su'aalay ma ogaatay ja'anii rajulaani laba nin baa i yimid yani laba nin oo laba malag oo laba nin iska soo dhigay baa i yimid faqacada axaduhumaa cinda ra'sii wاlآakharu cinda rijlaya midkoodna madaxayga agtiisu fadhiistay midkeedna lugahayga agtoodu fadhiistay faqaala aladii cinda ra'sii liladii cinda rijlaya aw iladii inda rijli cinda rijlaya liladii cinda ra'si midkood baa yani ki kale ku yidhi maa wajacu rajul ninkan xanuunkiisu muxuu yahay inay maqashiyaan bay rabaan qaala markaasuu yihi maطbuub yani masxuur waa la sixray qaala man طabahu yaa sixray qaala labid bn اlأcsam qaala fii أyi shayin muxuu ku sixray qaala fii mushطin wa mushaaطatin wa jubbi طalcati dakarin fii mushtin shanle iyo wa mushaaطa mushaaطa iyo mushaaqa labadaa riwaayaba waa jirtaa waa timaha soo go-ee shanlada soo raaca mushaaطa la yidhaahaa marka tima nebiga alayh sala sl u lahaa oo shanladiisii soo raacay iyo shanladiisii baa lagu sixray marka khaadim yahuudiya oo nebiga la joogayay baa u keenay markaasuu ku sixray yahuudigan kada kale iyo wa jubbi jufina riwaaya tidhaa marka juffi dalcati dakarin geed lab geed timirahoo lab ubixiisa qobkiisii qobka kore ee korka kaga dahaaran ee cagaarka ah ee korkuu kala dilaaco ubixii soo baxo kaasaa jufi la yidhaahaa marka geed timira oo geed lab ah ubaxiisa qofkiisaa kore iyo muxuu ahaayey shanladii nebiga alay sala sl iyo timihiisii ayuu ku sixray oo xarka intuu gunguntay wax ku aeegayo ayb qaala fa ayna huwa sicirkaasi xagu jooga hadda qaala fii bi'ri di arwan aw fii bi'ri dharwan labadaas waa jiraan ceelkaas iyo arwaan la yidhaaho halkaasuu ku jiraa qaalad dhagaxa weliba raacuufada la yidhaahae marka ceelka wadanta laga daaminayo laisku taago dhagaxa hoostiisu ku jiraa buui qaalat caaisha fa ataaha rasuulu llahi sala allau alay wasalam fii unaasin min asxaabihi ceelkiibuu tegay nebigu alayh salatu wasalaam isagoo jamaca asxaabtiisa la socda uma qaala markaasu wuxuuhi yaa caaisha kolku ka soo noqday wallaahi lakaana ahaa nuqaacatu xinaa waxaad moodaa mxuu ahaye buqacatu lxinnaa biyaheeda waxaad mooddaa guduudkeeda mxaah xinnaha biyihii lagu qooyey baad mooddaa wa kaana naklaha ru'uusu shayaaطiin geedaha timirteeda beerta hareerheedana waxaad mooddaa ceelka hareerihiisaana madax shaytaan baa yani madax folfolxun bay lahayd ubaxeeda ubax folfolxun buu ahaa qaalat faqultu yaa rasuula allah alaa aratahu maxaad u afalaa axraqtahu maxaad u gubi weyday sixirkaas maxaad u gubi weyday afalaa akrajtahuna waa dirtay maxaad usoo bixin weyday qaala markaasuu lilah amaa ana faqad caafaani illaahu aniga ilaahay waa i caafiyey wa karihtu an uhiira cala annaasi sharan inaan dadka shar ku kiciyana waa ka baqay oo haddaan intaan soo bixiyo dadka arrinta ay ogaadaan oon gubo in yahuudigaa la dilo oo marka asxaabtayda intay ku gadoodaan ay dilaan oo marka arrintaa fidna ka dhalato ayaan ka baqay fa amartu biha fadufinat waa la aasay ceelkiiba cidaa lagu rogay yahuudigiina waxba ma una yeelin nebiga alay marka xadiidkaas wuxuu sheegaya marka nebiga alayh salatu in la sixray oo jismaaniyan loo sixray ma aha marka caqligiisa inuu wax u dhinmay iyo sidaas marka mid xabsiga waxa ay yidhaahaan qofka haweenkiisa laga sixray iyo kale taasoo kale weeyaan waxa nebiga lagu sameeyey marka waxyaalaha sidaas oo kale ee jismiga ku saabsanna ambiyada ilaahay waa ku bannaan yahay oo fiidaa waa loo waa loo geysan karaa dhib waa loo geysan karaa jismigooda sidii nabi muuseba saxaradii fircoon waa sixreenoo indhihiisa yukhayalu ilayhim min sixrihim annahaa tascab ulahoodii iyo xarkihii ay daadiyeen sixirka ahaa sixirkii muuse waa qabtay si kalaba u qabtay ayb marka ulihii bay moodayaan inay mase socsocdo ay yihiin marka indhihii muuse waa la sixray oo waxba siduu xaqiiqadiisi u aanayn eh, si kale u arkin taasoo kale marka ambiyada ilahi oo ku banaan tahay marka laakiin wuxuu xagga waxyiga ku saabsan waxyiga tabliiqiisa ku saabsan wax ta'hiira ilahay taas lama gelinayo oo macsuumiin bay yihiin xagga ilahay waa ka xifdiyey de waxyigiisa lagu dhahay marka xadiidku waa saxiix waxaa jira niman marka xadiidkan kada wax ku sheegay oo daciifnimo iyo ku sheegay oo maxamed rashiid ridaa ninkan ilah ka mid yahy halkan sheekha albani uu ku radinayo maxamed khadir xuseen tunisi mid la odhan jiro sheikh ulazhar ha isagu ficlan caalim ah xadiidka si ku fiicnaa isaguna kuwaasoo baxsi waxbuu ka qoray oo xadiidkan kada uu طacninayo xadiidku طacni male صaxiix weeyaan wax saliim weeyaanoo wax uu khilaafayaana ma jiro waa xadiidku marka waa hagaagsan yahay qur'aankii buuba waafaqsan yahay baabu الqirاءaةi عlى الmariiضi bالmucaawidaati والnf tufida lagu tufo عan caaishaةa radي allahu canha qaalat kana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم إidaa marida axadu min ahlihi nafata عalayhi bاlmucaawidaat ku tufi jiray mucaawidaadka ku tufi jiray labada qulaawidu iyo suuraة اlإkhlaas yuu ku tufi jiray falamaa marida maradahu aladii maata fiihi jacaltu anfusu عalayhi waamsaxu biyadi nafsihi waan ku tufi jiray oo gacmihiisa intaan saa usoo qabton gacantiisa ugu tufo yaan gacantiisa markuu marmarin jiray fainahaa kaanat acdama barakatan min yadi iyada gacantiisa gacanteeda ka baraka badano gacantiisa intaan usoo qabton ku aqrian ku tufo yaan marmarin jiray baabu الruqyati bsmi اllahi wالtacwiid can cثmaan bni abi اlcaas الthaqafiyi radي allahu canhu أwalu xaakimin wallahu rasuulu llahi salى اllahu alay slam alى madinati طaa'if ayuu isagoo shaabaho da'yar annahu shakaa ilىa rasuuli llahi salى اllahu alay slam wajacan yajiduhu fii jasadihi mundu aslam xanuun jugtiisa ka helayo mar intuu islaamay oo dhan ba hayey ayuu nebiga uga dacwooday faqaala lahu rasuulu llahi salى اllahu alay slam dac yadaka cala aladii ta'lamu min jasadik gacantaada waxaad saartaa meesha ku xanuunaysa jirkaaga saar waqul waxaad tidhaahaa bismi illaahi alaaan saddex goor alaaan dheh waqul haddana dheh sabca maraatin toddoba goor acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir sidaa dheh ayb meesha ku xanuunaysa gacanta saarto saddex goor bismi illahi tidhaaha haddana toddoba goor acuudu acuudu billahi acuudu bicizati illahina waa jirta marka waa odhanaysa acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir sidaa dheh ilaahay iyo qudradiisaan waxaan ka magan galay waxa haya iyo waxaan ka baqayaba ka magan galay sidaa dhaba ayuu yidhi marka waa ili waa iga tegay bu ka baaba marka qofku inuu isagu isdaweeyo isku aqriyo isku tufa iyo inuu qof kale ku tufa labadaba waa jaa-is baabu التacawudi min shayطaan الwaswasa fi الصلاة عan abi العalاء أna cثmaan bna abi الcاas أtى النabiy slى الlه عlيه وsلم faqاla ya rasuula الlah ina الشhayطaana qad xaala baynii wa bayna صalaatii wa qira'atii yulabisuhaa calaya waa iga qaldayaa qira'adii buu iga qaldayaayo salaadii buuna ii ogolaanaynin shayطaankii faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم daka shayطaanu yuqaalu lahu khinzab waa shayطaan magaciisa khinzab la yidhaah shayطaan gaar ahoo mucayan abaa salaada marka iyo waswaaskeeda iyo uqaybsan طahaarada mid kaloo gaaraba u qaybsan ayb marka waa shayطaan magacaas khinzab la yidhaah weeyaane faidaa axsasta kolkaad dareento fatacawad billaahi minhu ilahay muxua ka magangalo ka cudubilayso wadful calaa yasaarika alaaan bidixdaada saddex goor andhuftuf saddex goor bidixda u dheh acudu billahina dheh qaala fafacaltu dalika faadhabahu allahu canii ilah waa iga kaxeeyey marka dadka muxuu ahaaye bismi illaahi bismi illaahi ataxiyaat ataxiyaat iyo ku celceliyaayo shaytaankaasaa la jira marka sidaas ha qaateen marka waanadaa nebigi iyo ha qaateen marka sidaad dareemaan sidaas ha yeeleen insha allah waa ka tegayaa ayb hayna iska celiyaano ha ka adkaadeenoo marka bismi illahi marka hadduu yidhaha khalaas inuu bagaya bisimkii ku dhawaaqay waa muxuu ahay marka wuxuu ugu soo celiya marka waxba yayna kusoo celini hadduu shayطaanku yidhaha maadan dhihin si fiican ma dhihina ku celi iyo allahu akbarta kuwa ku dhibaayey iyo kulligood waa wada shayطaanka baabu ruqyati ladiiq biumi اlqur'aan aladiiq qofka la qaniinay weeye saliimna waa la yidhaha qofka la qaniinay qofka la qaniino ee waxyaalaha sunta lihi ay qaniinaan ee dawaynta lagu daweeyo faatixada can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana naasa min asxaabi rasuuli llahi sala allahu alay slam kaanuu fii safarin yani sariyay ahaayeen safar caadi ah, kale ma ahayn sariyay ahaayeen oo abu saciid baana madaxu ahaa waxay ahayn soddon nin bay ahaayeen oo abu saciid madax ka yahay famaruu bixayin min axyaa'i alcarab qabiila qabaasha caraba ka mid ay soo mareen fastadaafuuhum way ka soo wariyeen طلبeen falan يضayiفuuهu ma ayna sooriyeynin faqaaluu lahum markaas waxay ku yidhi hal fiikum min raaqin waa اkhtiصaar baa marka riwaayanteeda ku jirta waxaa weeyaan ninkii madaxdooda ahbaa la qaniinay ninkii madaxdooda ahbaa la qaniinay markaasi wax kastoo dawaaba ku tayaan waxba ka tari waaya markaas is war bal nimanka ka safarka bal ma weydiisaan inuu qof wax daweyn yaqaana ay ku jireen markaasay u yimaadeen markaasi waxay hal fiikum min raaqin mid wax daween yaqaanaa ma idinku jiraa sayidkaygii baa laqanay fa ina sayida alxayi ladiiqun aw musaaq ninkii e, e, qabiiladan madaxdeeda ahaa baa la qaniinay buyla mise ama la asiibay fa qaala rajulu minhum nin raggii ka mida ah waa abu saciidka naftiisa ee wuxuu yihi nacam waan daween aqaanaa laakiin inaad hujre isisaan mooya idin daweyn idinku waa kaad inaga seexateen oo noo diideen inaad nasoryeysaan faataahu waa u yimid faraqaahu bifaatixati alkitaabi fabara'a arajulu ninkii waa bogsaday sidii awr dabar laga furay buu isla markiiba kacay fa acطaanii qaطiican min hanamin wuxuu isiiyey koox adhiya buu isiiyey soddon neefoo adhiyay siiyeen ayb fa abaa an yaqbalaha inuu aqbaluu diiday wa qaala xataa adkura inuu yani kolkuu la soo noqday asxaabtiisa ula yimid iigaha noo qaybi qaarkood markaas maya kitaabka ilahay baad ku shaqaysato wax ku cunto hijro ku qaadata xaaraan weyn markaas qarn war noo qaybiyo noo qaybiyo markaasu abu saciid yidhi maya xataa adkura dalika lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa aan nebiga u sheego idin qaybin maayo faata anabiya sala allahu alay slam nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrintaasuu u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa rasuula allah wallahi ma raqaytu ila bifaatixati lkitaab faatixada magax kale kumaanan dawaynin fatabasama waa muusooday nebiga alayh salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi wamaa adraaka annaha ruqya yaa kuu sheegay inay dawo tahay uma qaala markaas wuxuu yidhi khuduu minhum ka qaata wadribuu lii bisahmin macakum anna qori iigu dara kolkaad qaybsanaysa anaga qori iigu dara ayb ina axaqa maa akhadtum bihi ajran kitaabu llahi na waa fii riwaayati buhaari waxaad ujro ku qaadataan waxa ugu wanaagsan kitaabka ilaahay baa ugu wanaagsane qaata oo markaa anigana qaybtayba kagaga dara ayb marka qur-aanka in laisku daweeyaayo waa bannaan weliba ujrana lagu qaataayo laakiin siyaalaha marka dadka loogu istiqlaalay aad aragteen ee dadka muxuu taasu marka iyadu waa in la iska ilaaliyo si aan istiqlaali waxba aanu ku jirin oo qofkan kada laga jiran yahay wixii loo sheegaba run moodayaayo haweenkii iyo gaar ahaan iyo waa ku ooyaan in waxaasaa u dawo oo kida halla keeno iyo dadka ilaahaado waxyaalahoodaas markaa kitaabka ilahay oo qur-aanka in lagaga tufo markaa ilahay hadduu ku caafiya isaguna marka dadkii sidaa u yeelay uu isaguna maamuuso oo dadkii ilaahay ugu bogsiiyey sababtooda uga dhigay qofkiisa uu isaguna maamuuso wax siiyo waa iska jaa waa iska banaanta laakiin siyaalo xun waa inaan loogu shaqaynin kitaabka ruqya baabu ruqya min kulli dii xuma xumana sunta sunta wey sunta waxyaalaha wax qaniya suntooda xuma la yidhaahaa can اlأswadi qaal sa'altu caaishaةa radي allahu canha can الruqya faqaalat raqasa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm liأhli beyti min alanصaar fi الruqyati min kuli dii xuma waxaa muxuu ahaye wax qaniina ee sunta leh inay wax ka daweeyaan iyo qolo ansaara u rugseeyey qolo ansaara oo awal hore jaahiligii waxyaalahaas dadka ka dadaweyn jirtay ayuu nebiga alayhi salaatu wasalaam u rugseeyo bal soo tusa buli saad wax ugu dadaweysaan markay kolka sheegeenna marka wuxuu yidhi ku daweeya ruqyada dhib male kol haddayna ahayn wax shirki aana ahayn dhib male marka wixii duca ee lagu qofka lagu aqaqriyaba waa iska banaanta waa la isku daweyn karaa laakiin wax macnihiisa la garanayo waa inuu yahay wax macnihiisa la garanayo duca ilahay inuu yahay la garanayo duca ma'huura ha ahaato ama hayr ma'huura ha ahaato qur'aan ha ahaato ama wax kale ha ahaato laakiin waxaan macnihiisa la garanaynin oo muxuu aha laleeyahay waa asmaa weeyaan iyo asmaa ilaahay weeye la yidhaahiyo oo luqaad kaleba suryaani weeye bay qaar odhanayaan qaar baa odhanaya asmaas ahli kaafi baan ku aqrinaynaa oo eh, eh, magacyo aan la garanayn sidaas aqri iyo xuruuf kala googo-aniyo waxyaalahaasu waa in la iska ilaaliyo baabun fi ruqyati min alcaqrab an anas baabun fi ruqyati min annamla namlada waxaa laga wadaa bahasha la yidhaaho cana gocato cana gocato ama cana taxato layidhaah waxyaala dhinacyada iyo nabaro yar yaroo ka soo baxo oo qofka uu hayaayo marka uu moodaya inay jirkiisa quraanka ku dul socsocoto oo layar xulxulaayo kaas wey kaasaa namla la yidhaahaa dawada martaa layska daweeyo can anas ibni malikin radia allahu canhu qaal rakasa rasuulu llahi sala allahu alay slam fi ruqyati min alcayn walxumati waannamla saddexdaas marka in laiska daweeyo uu nabigu alayhi salaatu wasalaam wax la yskaga aqriyay iyuu ruqseeyey isha iyo muxua qaniinyada iyo cana go-atada baabun fi ruqyati min alcaqrab can jaabirin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alay slam can iruqa fajaءa aalu camr bni xamzi bni xasmin ilaa rasuuli llahi sala allahu alay slam ree camr bni xasmi baa nebiga u yimid marka ruqyadii nebiga alayh sala slam dadka ka reebay faqaaluu markaasay waxay yidhaaheen yaa rasuula allah inahu kaana cindanaa ruqya narqii biha min alcaqrab wa inaka nahayta can iruqa ruqyadii baa dadka ka reebtay annaguna waxyaalahan dadka qaniyada muxuu ahay kaga daweynaan lahaan jiray qaala facaraduuha calayhi way u bandhigeenoo bal e, e, sheega buu yidhi waxaad ku dawaysaan qaala markaasuu yidhi maa araa ba'san man istaطaaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfac wax dhibaataa uma arkayo inuu leeyahy waxaanaad aqriyaysaane qofkiiba wax mujarab ahoo arkay oo walaalki inuu wax ugu tarayo u malaynaya hayaayo ha ku anfaco walaalki marka wixii shirkiyaad suuroodo inay shirkiyaad tahay ama shirkiyaad sarixaba ay tahay kuwaasaa la iska ilaalinaya hay waxyaalaha mingiska iyo laleeyahay laleeyahay waxbaa la baryaya jin baa la iska sasabaya la baryayaa oo wax loo qalayaa iyo dambas meel loo dhigayaa iyo waxyaala sidaas oo kale oo muxuu ahay shayطaan baa la iska sasabayaa laleeyahay oo waxyaala shirkiyada loo samaynayo kaasu waa in la iska ilaaliyo وعn أbي هريرةa رضي الله عنه qال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رsuuل الله maa laqiitu min caqrabin ladaqatni اlbaarixa xalay maxaan kala kulmay aleelaale iqaniinay maxaan kala kulmay rasuulka ilaahay yani xanuun buu imariyey qaala markaasu wuxuu yidhi low qulta xiina amsayta acuudu bikalimaati اllahi taammaati min shari ma khalaq lam tadura haddaad odhan lahayd kolkay galab aad galabaysatay galabtii aad gaadhay saddex goor dhawaad baa saddex goor tidhaha haddaad ereygaa dhihi lahayd waxba kuma yeeleen dadka meelaha tuulooyinka iyo baadiyaalka mxuu ahay qaniinyada badan ee masaska iyo badan meela meelaha gobollada qaarkood aaday dadku sheekooyin uga sheegaan u masa masaska iyo abeesooyinka u badan dadka marka waxyaalahaas in la baro ducada tad iyo wixii lamida ah in la baro ayaa u wanaagsan haddaad odhan lahayd galabtii acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq haddaad odhan lahayd waxba kuma yeesheen xataa hadday ku qaninto kuma yeesheen suhayl ibnu abi saalix ayaa marka oo xadiidkan nabiga eh, eh, abu hurayra waxaa ka wariyay abu saalix samaan abu saalixna wiilkiisa suhayla ka wariyay suhayl baa marka wuxuu odhan jiray aabbahay marka wuuna beri jiray oo carruurta iyada iyo xataa qaranka iyo kulli dadka eh, ahlubeytka oo dhan guriga intii dadka joogto o dhan buu wada beri jiray oo akrista odhan jiray marka jaariyad baa la habeen la qaniinay buu leeyahay markaasaan waxba aanu yeelin caqrab baa qaniinay markaasaan waxba xanuujinay iyadoo akrisatay ducadii loo loo sheegay marka dadka in waxyaalahaas waa in la baro oo loo sheego masaska iyo habeesooyinka iyo caqaaribta iyo waxyaalahaas iyo qaniyadooda waxba ma yeelayso qofkii ta akriska iyo bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi aladi laa yaduru maca smihi shay-an fi lard walaa fi samaya huwa samiicu lcalim iyadu dhibaato oo dhan baba iyadu waxay ka ahaanaysa iyo wayaalkaas iyo dadka in la baro waa kalimaad yar yara qof waliba waa qabsan karaa acuudu bikalimaati illahi sharma khalaq qofkii loo laqina habar waliba waa qabsan karaysaa si loo sheegay bsm اllahi اladii laa yaduru maca ismihi shayئan fi اlardi walaa fi الsamaa wahuwa samiic اlcaliim oo qof waliba waa qabsan karaya cilmo yari waa qabsan karaya oo af yaqaana habar kasta waa qabsan karaysaa oday waliba waa akrisan karaa baab alcaynu xaqu waida اstugsiltum fagsiluu haddii u qobaysta laidin yidhaaho u qobaysta yani waxaa weeye qofkii qofka qofka xadiian eh, soo dambuubu ka imaan doonaa qofka caayinka ahe wax ileeyey wax cawriyey qofka la cawriyey dawadiisu waxaa weeyaan in qofkii muxuu ahay qofkan kaga cawriyey ee caayinkii wejigiisi iyo farihiisi iyo jilbihiisi iyo meela sidaas iyo muxuu ahay daakhilat izaarihi meelahaas intu biyo loogu dhaqo biyihii lagu shubo marka haddii qof inta la tuhmo la yidhaaha ninkan kada adigaa adaa fiiriya ishaadaa qabatay u qabayso waxba diidano isxanaajinino ha yeelo way marka ida istuqsiltum faqsilu taas weeyaan can ibni cabaasin radia allahu canhuma can الnabiy sala اlه alay slam qaal alcaynu xaqun cayntu wax jirta weeyaan walow kaana shayءun saabiqa alqadar hadduu shay qadarka ilaahay ka horayn lahaa oo qadarka ilaahay waxaanu ku dhicin oo dhibaataa qof kusoo jiidi lahaa sabaqat lcayn cayntaa ka horrayn lahayd waida istuqsiltum faqsiluu markii maydha laydin yidhaho maydha laydinka dalbo maydha oo markaa qofkii ay loo maleeyo inay idinka ishiina ay ku dhacdo ishiina qabatay u qubayso qofkaas biyahaaga ha lagu shubay haddii lagu yidhaaho hadiidina u qubayso baabun fi ruqyati min alcayn can caaishaةa radي allahu canha qaala kana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam ya'murunii an astarqiya min alcayn isha inaan iska dadaweeyo fari jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam وعan jaabir bni cabd llaahi radي allahu canهuma qaala rakasa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam liali xamzin liali camr bni xazmi yani liali xazmin iyo wuxuu u baneeyey fii ruqyati alxaya habeesada inay ka daweeyaan ayb wa qaala liasmaa binti cumays asmaa binti cumaysna wuxuu ku yidhi imra'atu jacfar ibn abi aalib uma abi bakrin uma cali ibn abi aalib buu wuxuu ku yidhi maa lii araa ajsaama bani akhi daarica akiisana wuxuu ka wadaa jacfar walaalkay carruurtiisa waxaan arkaa jirkoodu inuu inuu caato yahay maxaa igu waan daaric xatan yani naxiifa tusiibuhum alcayn tusiibuhum alxaaja magaaja sidan u gashay oo magaaja ku dhacday qaalat markaasay tidhi laa walaakina alcayna tusricu ilayhim ishaa si fiican si daqsaa u qabato oo qaalat laa walaakina alcayna walaakin tusricu ilayhim walaakina alcayna tusricu ilayhim ishaa ku degdegta oo ishaas haro qabata qaala markaasu wuxuu yidhi irqiihim qaalat facaradtu alayhi caradtu calayhi ruqyatii ruqyadeydii baan u bandhigay aan xuda dawan jiray faqaala arqiihim baabun fi ruqyati min annadra nadraduna iyaduna waa cayntii oo kale can umi salamata radi allahu canha zawji nabiyi sala allahu alay wasalam ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala lijaariyatin fi beyti umi salama zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam ra'aa fii wajhiha safca um, wejigeedi madow ku arkay buu wuxuu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi ina bihaa nadratan fastarquu laha daymaa ku jirta yani waa la eegay oo il baa qabatee wajigeedu sidan oo il weeyaane qof daweeyo wax ku aqriya u dalbada yani biwajhihaa sufra sabcadalkaasu ka wada sufra ku jirta wejigeeda ayb qaala midabkeeda yani bedelmay weeyaan baabu ruqya biturbati alard baabu ruqya biturbati alard dawada wax lagu daweeyo dhulka ciiddiisa lagu daweeyo oo andhurta iyo ciidda la isugu daro can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam kana ida اshtaka اlinsaanu ashayءa minhu qof markuu ka ashtakoodo oo yani xanuun uu qabto aw kaanat bihi qurxa ama boog ee ku taalla aw jurxun ama dhaawac uu ku yaallo qaala الnabiyu salى اllahu alay slam biisbacihi haakada yani facala biisbaci fartiisu saa yeeli jiray wawadaca sufyaanu sabaabatah biاlard sufyaan markuu xadiidkan warinayay fartiisu dhulka dhigay haakadaa markuu lahaa fartiisuu dhulka dhigay uma rafaca waa ka qaaday xagga usoo qaaday markaasu wuxuu dhihi jiray bismi اllaah turbatu ardina biriqati bacdina liyushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina sidaas marka inta dhulka saaro oo wuxuu ciidaa soo raacday uu ku tufo intaan ku aqriyo uu marin jiray marka qofkii meeshuu ka xanuunsanaya marin jiray sidaas ku daweyn jiray ayb bismi اllah turbatu ardina biriqati bacdina liyushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina qaala bnu abi shayba yushfaa saqiimuna halkuu riwaayadii hore riwaayadii hore waxay riwaayatu moxamed ibn ibni cumar alcadani ayay ahayd moxamed ibni abi cumar alcadani riwaayadiisa ahayd oo sheekhu muslim ah ibn abi shayba cuثmaan ibn abi shayba isagu sumta abu bakr ibn abi shayba isagu wuxuu yidhi yushfaa saqiimuna markii riwayada hore liyushfaa ka ahayd wa qaala zuhayr zuhayr ibnu mucaawiya isaguna wuxuu yidhi liyushfaa saqiimuna bihi buu isna ka tegay wax yaray isu khilaafsan can khawlata binti xakiimin الsulamiya radia allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul man nazla manzilan qofkii meel soo dega uma qaal kolku qofka musaafirka ah markuu meel soo dego qofkii kale soo guura ee guri intuu ka guura guri kale degana waa inu insha allah lamid buu yahay iyo qofkii dukaan cusub furtay iyo qofkii meel cusub soo dega bal ducadu odhanaya iyadana soo fiiriya ee meesha ilaah u ka guuro wax dhibaato aanu la kulmaynin qofkii sidaa yidhaaho acuudu bikalimaati اllahi taammaati min shari ma khalq lam yadurahu shayءu xataa yartaxila min manzilihi dah ilah meesha uu ka guuro wax dhibaato arki maayo qof walaba marka ku dadaal markaad guri cusub iyo haddaad dukaan cusub furati iyo haddaad musaafir intaad tahay meel funduq iyo aduu meel aad ku degta iyo inaad markaad meesha tagta aad sidaa tidhaho acuudu bikalimaati illaahi taamaati min sharri maa khalaq tii galabtiina la odhanayey aroortiina la odhanayay ee lagu xirsi xidhanayay gaar ahaan marka qofka musaafir qofka meeshu meelku meel cusub dego aana ha yidhaaho ayib waxba inuu xoolo qalqalay iyo wadaada u yeedhay iyo inuu kharash isgeliyo waxbaba uma baana ereygaas keliya ee nebiga oo mxuha baa ku filan acuudu bikalimaati illaahi taamaati minka dhama khalaq dukaankii markaad furanaysa ugu horraysa aad alaabta dhiganayso bal sidaa dheh gurigay degtay ee cusbaa ku adiibsatay ha ahaado ama ku aad ijaaratay ha ahaado fundiqeedo musaafira markaad kusoo degto intaas dhe ilaa ad meesha adigu ka guurayso waxba dhibaato ku helayaa ma jiro khayr baad ku noolaanaysaa baabu ruqyati الrajuli ahlahu ida shtaka ida shtakow عن caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat kana rasuul الlahi صلى الله علي sلم ida اشhtakaa mina إنسaan masaxahu biyamiinihi midigtiisuu ku masixi jiray nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاam ثuma qaala markaasuu dhihi jiray أdhib الbaasa rab الناas ishfi anta الshaafi laa shifaaءa ilaa shifaaؤk shifaaءa laa yugaadiru saqma saasuu dhihi jiray ishfi adhib ilbaasa dhibaatada qaad raba annaasi dadka ilaahiisow cishfiye bogsiye anta shaafi adaka wax bogsiiya laa shifaa'a ilaa shifaa'u caafimaad aan caafimaadkaaga ahayna ma jiro shifaa'an laa yuqaadiru saqaman caafimaad aan cudur ka tegin ilah caafi saasuu dhihi jiray adciyadii nebigu dadka jira ku tuki falamaa marida rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markuu rasuulka ilaahi uu jiraday wa haquula uu cuslaaday akhadtu biyadii yaan gacantiisa soo qabtay liasnaca bihi inaan ku sameeyo naxwa maa kaana yasnac wuxuu siduu samayn jiray inaan ku sameeyo faاntazaca yadahu min yadii gacantiisuu gacantayda ka siibtay uma qaala markaasu wuxuu yihi allahuma اغfir lii wاjcalnii maca arafiiq اlأclىa marka inay u ducayso ila caafimaad ay ugu ducayso nebiga alay slam waa diidaya ilan wuxuu doortay geeridii wuu doortay nebigu alayh الsalaatu wasalam kutula khiyaar geliyey allahuma اغfir lii wاjcalnii maca arafiiq اlأclىa qaalat fadahabtu anduru inaan wejigiisaan fiiriyey faidaa qad qad qadaa yani qad maata isagoo isla markiiba can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اlahu alay slam kaana yarqىa bihadihi الruqya ruqyadan uu dadka ku dawayn jiray adhib ilbaasa raba الnaas biyadika shifaa laa kaashifa laha غayr ilaa anta saasna odhan jiray marka siiqadii aynu soo marrayna mid bahay tanuuna mid kale ahayd adhib ilbaasa raba annaas biyadika shifaa'u gacantaada caafimaadka ku jira laa kaashifa laha ilaa anta wax faydaya dhibaatadan taoon aniga ahayni ma jiro baabun laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirkun can cawf bni malikin alashjaciyi radia allahu canhu qaal kunnaa narqii fi ljaahiliya jaahligii baan dadka daweyn jiray faqulnaa markaasaan waxaanu nidhi yaa rasuula allah sidii cumar ibni xasmin ay yidhaahaan oo kale buu isna yeelaya yaa rasuula allah kayfa taraa dalik taraa fi dalika arrintaas si aad u aragtaa qaala markaasu uu yihi icriduu calaya bal iisoo bandhiga ruqaakum dawadiinan iisoo bandhiga laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirkun haddaan wax shirkiyaad aanu ahayn dee dhibaato ma lehe bal iisoo bandhiga wax shirkiyaad oo sariixa ama wax laga baqayo inuu shirkiya aan la garanaynin marka waxaad maanaysa la garanayn inu shirkiyaad iyaba iska suurowda waxyaalaha marka allo waxaan ahayn marka la baryaayo oo jin iyo waxyaalahaas iyo la iska sasabayo oo la baryanayo iyo waxyaalahaas shirkiyaadka haddii aanu ahayn oo wax ducaa uuna ilaahay la baryayo ilaah qofkan kada caafi laleeyaha kitaabkiisii lagu aqriyayo ama wax kale wax dhibaata a male marka waxyaalaha shirkiyaadka ah waa in la iska ilaaliyo istiqlaalkana la iska ilaaliyo maxaa dadka dad ku shaqaysanaya dadka laga jiranaya iyo muxuu ahaaye ka shaqaysta haweenka iyo intay wax ka dhadhacsiyaan anaa garanaya anaa waxaan samaynaya anaa u kitaabdaya cudur hebel baa iyo sixir baa oo kolka qaarkood deriskii iyo qaraabadii iyo madaxa isu geliyo colaad ka dhex rida maxaasaa lagu dadkaasna waa in la iska celiyo laska muxuu ahay la iska celiyo shirkiyaadkana la iska ilaaliyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتاب المرض والطب باب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض يعني أجرka uu leeyahay qofka مؤمiنka ah ee cudurka iyo xanuunka ku dhacay عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه قال دخلت على رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وهuوa yuucak yuucaku yani yuxamu isagoo la qandhinayo waan u galay nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاaم famasistuhu biyadii gacanteedaan ku taabtay faqultu markaasa waxu uhi yaa rasuula allah innaka latuucaku wackan shadiida waxaa lagu qandhinayaa qandho daran qandho daran baa ku haysa faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ajal innii la uucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum waxaa la ii qandhiyaa sidii laba nin oo idinka idinka mida la ii qandhiyo baa la ii qandhiyaa laba ninoo idinka idinka sida loo qandhiyo baa la qandhiya qaala ibnu mascuud baa wuxu uhi faqultu dalika lianna laka ajrayni kaasi wuxuu yahay sababtiisu inaad laba ajri leedahay xanuunka saasaa lagu badiya in ajriga lagu badiyo faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ajal haa buu yidhi uma qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam maa min muslimin qof muslimhi ma jira yusiibuhu uu ku dhacayo adan dhib uu ku dhacayo min maradin cudur ah famaa siwaahu iyo wixii kale ka soo hadhayba cudur ama wax kale wuxuun dhibo oo qofka mu'mina ku dhaca ma jiro ilaa xata allahu bihi sayi-aatihi ilaahay wuxuu ku daadiyaa dunuubtiisuu ku daadiyaa kamaa taxutu shajaratu waraqaha siday geedka caleenta u daadiso geedka qallalem sida caleenta uga daadato oo kale sidaas oo kale bay xalla wixii dhibaya qof muslima ku dhaca ama marada ama wax kale ah uga daadiyaa dunuubta uga daadiya baabun fii fadli ciyaadati اlmariid can hawbana radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيyh waslama qaal ina almuslima idaa caada akhaahu lmuslim qofka muslimkii hadduu booqdo walaalkiisa muslimka ee jiran hadduu booqdo lam yazal fii khurfati اljanna waxaanu ka zuulin jannada midhaheedaanu ka zuulin jannada midhaheedu ku dhex jiraa xataa yarjica ilaa ka soo noqdo khurfadana marka xadiidkan riwaayadkiisa qaar ka mid ahba fasirto kolkii la weydiiyaba nabigu alayh sala wuxu uhi janaaha waa midhaheeda midho jannuu dhex socdaa in alla intuu la joogo o dham ilaa u ka soo noqdo intuu kusii socdo iyo intuu la joogaba midho jannu ku dhex jira yani ajri baa u socda uu midho janna uu ku helaya hadhow can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha caza wajalla yaquulu yowma alqiyaama ilaah wuxuu dhihi doonaa maalinta qiyaama qiyaamahu qofku dhihi doonaa ya bna aadam maridtu falam tacudnii ina aadanow waan jirraday maadan isoo booqanin qaala markaasu wuxuu dhahaya yaa rab kayfa acuuduka waanta rabu alcaalamiin seen kuu soo booqanaya adigoo makhluuqaadka o dhan ilaahay sii ah si aad u jirranaysaa qaala markaasu alle wuxuu dhahayaa amaa calimta ana cabdii fulaanan marida falam tacudhu miyaadan ogayn in addoonkayga hebel ahaa intuu jirrayda aadan booqanin soo ma ogintaa amaa amaa calimta miyaadan ogaanin annaka low cudtahu haddaad booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisa inaad iga heli lahayd inaad agtiisa iga heli lahayd yani sawaabkiisa aad agtayada ka heli lahayd ya bna aadam istadcamtuka falan tudcimnii waan kaa cuntaan ku weydiisto maadan isiinin fa qaala qaala markaas wuxuu dhahayaa yani yaquul wuxuu dhihi doonaa yaa rab kayfa uطcimuka wa anta rabu اlcaalamiin sideen cunto kuu siinaya adigoo makhluuqaadkao dhanba rabbigoodii adiga wax cunto siiya mooya adi sia cunto laguu siinaya cunto maadaa u baahan qaala amaa calimta annahu stacamaka cabdii fulaanu falam tudcimhu miyaadan ogaanin inuu addoonkii hebel cunto ku weydiistay isagoo gaajiisan ku yimid waxaan cunay sii ku yidhi waa baahanahay falam tudcuhu aadan cunto siinin amaa calimta annaka low acamtahu lawajadta dalika cindii miyaadan ogaanin haddii aada cunto siin lahayd inaad arrintaa aniga agteeda ka heli lahayd yani ajrigeeda aad agteyda ka heli lahayd ya bna aadam istasqaytuka falam tasqinii waraab baan kaa dalba ina isoo waraabi baan ku yidhi markaasaadan i waraabinin qaala wuxuu dhahayaa yaa rabbi kayfa asqiika wa anta rabu alcaalamiin ilaahu seen ku ku waraabin karaa adigu oo makhluuqaadkao dhanba rabbigoodii ah qaala istasqaaka cabdii fulaanun falam tasqihi ama inaka low saqaytahu lawajadta dalika cindii waxaa waraab ku weydiistay biyo ku weydiistay addoonkayga hebel ahaa maalintii heblaaye ahayd markaada saadan waraabinin haddaad waraabin lahaydse arrintaa agtaydaad ka heli lahayd ajirkeeda anaad igu imaan lahayd baabun laa taqul khabuhat nafsii naftayda maanta waa xun tahay oo muxuu ahay hadhihin marka qofku uu caajisan yahay iyo kaslaan uu yahay iyo yuuna dhihin naftayda waa xun tahay naftayda ma fiicina iyo wax sidaas yaanu dhihin can caaishaةa radي allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa yaquulanna axadukum khabuhat nafsii midkiinna yaanu dhihin naftayda waa xumaatay maanta yaanu dhihin walaakin liyaqul ha yidhaaho laqisat nafsii naftayda maanta waa cajisan tahay iyo wax sidaas ha yidhaaha mooyaane yaanu dhihin khabsa kelimadaa qubsiga ah yaanu afka marinin walow kelimo kaloo la macno aba ah isu ulajeedadooda isku mid tahay ku hadle ufigaas uun yaanu naftiisa u nisbaynin oo afka aanu marinin hadalka ha wanaajiso baabun likulli daa'in dawaa cudur waliba wuxuu leeyahay dawuu leeyahay dawuu leeyahay ilaah agtiisa uu ku leeyaho haddii la waafaqo dawadii lagu daweeyo ilaahay uu agtiisa u qadaray uu ku bogsanaayo can jaabirin radي allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm annahu qaala likuli daa'in dawaa faإida usiiba dawaaءu daa'i bara'a biidni اllahi caza wajal cudur weliba dawuu leeyaho haddii cudurkaa dawadiisii la haleelo oo dawadiisii lagu daweeyo biidn illahi waa ku bogsanaya ayb marka qofkii muxuu ahay dawadiisii loo waayo qofkaas weeye dawadiisii xaqiiqeeda ahayd aan la waafajinin qofkaas isagu marka waa u dhimanaya laakiinse qofka ilah inuu bogsado la damco dawadii ku habboonayd ilah ugu talogalay buu waafajinayaa markaa isku bogsanaya cudur aan marka dawo lahayni ma jiro hataa cudurradan cudurradantada hadda maxaa ahayd laleeyahay dawadoodii iyo waa la baadhayaa iyo muddo dhan laleeyahay ilahay agtiisa dawu ku leeyahay dawadiibaa marka in la waafaqiyo kale ay mxuahay ay dhici kartaa labadooda baabun alxummaa min fayxi jahannam faabriduuha bilmaa qandhadu kulaylka jahannam weeyaan bi iskaga qaboojiya can asmaa'a radia allahu canha asmaa binta abi bakrin annahaa kaanat tu'taa bilmar'ati almawcuuka waxaa loo keeni jiray haweeney la qandhinayo haweeney qandhan baa loo keeni jiray fatadcuu bilmaa'i biyo qalbaysay biyo keenay dhahaysay fatasubuhu markaasay ku shubi jirtay fii jaybihaa jeebkeeday ku shubi jirtay jeebka halkaa fatxadda muxuuah madaxa meesha laga gelaya dhuunta halkaasay kaga shubi jirtay biyaha oo diriceedii iyo jirkeeda dhexdeeday ku shubi jirtay jirkeedii halkaa kaga shubi jirtay wa taquulu markaasi waxay dhihi jirtay ina rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam yaquul qaal abriduuha bilmaa biyo ku qaboojiya qandhada biyo ku qaboojiya marka qofkii in biyo lagu rusheeyey iyo inuu qubaysto iyo inuu webi muquurti iyo intaba markaa waa noqonaysa inuu weyse qaati iyo qandhada biyo iskaga qaboojiyo yuri nebiga alayh isalaatu wasalaam wa qaala inaha min fayxi jahannam yani min xaraarati jahannam jahannam kulaylkeedu ka mid yahay qandhadaas jahannamna naar weeyaan marka naartana biyaha lagu baktiyaa biyo iskaga qaboojiya baabun alxumaa tudhibu alkhaطaayaa qandhadu dembiga inay baabi'iso can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alay slam dakla calىa umi saa'ib aw umi lmusayib haweeneyda umusayib la yidhaho ama umulmusayib la yidhaaho yuu u galay faqaalat markaasay waxay tidhi fa qaala wuxuu yidhi iyada oo wuxuu arkay jaraynaysaa markaasuu yihi maa laka yaa uma saa'ib aw yaa uma almusayib tuzafzifiin yani tartacishiin oo tarcudiin maxaad la gariiraysaa oo kugu dhacay qaalat markaasay waxay tidhi alxummaa laa baaraka allahu fiiha qandho weeye alla ma barakeeye fa qaala markaasuu yihi laa tasub bilxummaa hacaayin qandhada hacaayin fa inaha tadhabu tudhibu khaطaayaa bani aadam waxay tagsiisaa oy qaadaa dunuubta bani aadamka kamaa yudhibu lkiiru khabat alxadiid siduu buufimaha tumaalku uu u daadiyo u tuuro birta teeda xun saas u tuuriya marka dembi dhaaf weeya qanadu baabun fi sarci wa hawaabihi suuxdinta iyo ajrika ay leedahay can caطaa ibni abi rabaaxin qaal qaala libnu cabaas ibnu cabaas baa i yidhi alaa uriika imra'ata min ahli janna miyaanan ku tusinayni haweeney ahlu janna haweeney ahlu janna ma ku tusiyaa qultu bala haa baan idhi tusi qaala haadihi almar'atu sawdaa waa haweenaydaas madow siday ahlu janno ku noqoto marka uu tilmaamayaa markaasu wuxuu yidhi atat الnabiya salى اllahu alay slm nabiga u timid faqaalat waxay tidhi inii usracu waan waan suuxaa suuxdin baan qabaayo waan dhacaa wa inii atakashafu waanan qaawanaadaayo markaan galgalanayo yaa maradu iga dhacdaa fadcu llaha lii ilaahay ii bari qaala markaasu wuxuu yidhi in shiئti sabarti walaki اljanna wain shiئti dacawtu اllaha caza wajala an yucaafiyaki haddaad doontona waad sabraysaa oo jannaad leedahay oo janna kuugu ballan qaadaya haddaad doontona muxuu ilahay baa ku baryaya inuu ku caafiyo qaalat markaasi waxay tihi asbir waan sabrayaa qaalat haddana waxay tidhi fa innii atakashaf waan qaawanaadaayo marada iga dhacdee fadcu allaha anlaa atakashaf fadca laha waa ilaah u beryo maalinta intay ka dambaysa mayna qaawanaan jirin marada kama dhici jirin say doonta intay u galgalato kolka hayso suxdinta ku kacdo intay galgalateen haddana maradu ka dhacaynin marka islaantaas ahluljanno weeyaan buu yidhi oh, rasuulka ilaah baa marka ugu ballan qaaday inay ahlujanno tahay sabirkaasayna marka ku hasheey musiibadaas ay ku sabirtay ilahay uu ku riday baabu baabu talbiina atalbiinatu mujimat lifu'aadi almariid talbiinadana isagaa tilmaami doona waa nooc mishaalid oo kale ah weeyaan marka mujima yani muqawiya waxay xoojisaa lifu'aadi almariid qofka jirhan qalbigiisay xoojisaa qofka murugaysanna waa sida oo kale qofka musiiba ku dhacdayna qalbigiisay عن cائشhaةa رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا maata الميت min أهلها cashiiradeeda hadduu qof ka dhinto faاجتamaca لذلika النساء ay haweenku arrintaa isugu yimaadaan ثuma تفرqna ay kala tagaan إlا أهلhaa dadkeedii khaaska ahay ka dhimatay m khaasatuhaa inteedi gaarka ahayd mooyaane amarad waxay fari jirtay biburmatin min talbiina dheri oo talbiina ah iyay fari jirtay talbiinana marka waxaa weeyaan waa sharaab laga sameeyo daqiiqda laga sameeyo ama buushaha laga sameeyo marka talbiina midabkeeda caddaan jira caddaad oo caanahoo kale ahayd oo sidaasaa talbiina loogu bixiyey sharaab jilicsan oo raqiiq ahoo muxuu ahay sida shubad oo kale oo la cabo oo daqiiqda iyo wixii lamida laga sameeyo kaasaa talbiina la yidhaahaa ayb faطubiqad waa la kerinaya talbiinada uma uma sunica hariidun tariid baa la samaynayay tariidkan yani waxay kebista oo inta la googooyo lagu daro hilib iyo maraq iyo kaasaa tariid la yidhaahdo hilib maxaashi eh, khubziga oo inta la googooyo eh, koosaar lagu daro kaasaa la yidhaahaa tariidkaasa marka hala sameeya odhan jirtay fatasubu talbiinata calayhi talbiinadaasay ku shugi jirtay uma qaalad markaasi waxay dhihi jirtay haweenkii eh, laga dhintay bay ku ay dhihi jirtay kulna minha wax ka cuna faإnii samictu rasuula الlahi slى الlahu عalيه وsلم yaquul aلtalbiinaةu mujimaة lifu'aadi اlmariid talbiinadaasu waxay xoojisaa ay quweysaa qofka jiran qalbigiisa tudhibu bacd alxusni murugta qaarkeedna way qaadaa isagoo yidhi ayb marka qofka jiranna waa loo karin jiray qofka muxuu aha laga dhintayna way u karin jirtay caaisha radi allahu canha baabu الtadaawi bisaqyi اlcasal isku daweynta la isku daweeyo waraabin qofka la waraabiyo malab la waraabiyo can abi saciidin الkudriyi radي allahu canhu qaala jaءa rajulu ilى الnabiy slى اllahu عalيyه waslm nin baa nebiga u yimid oo faqaala wuxuu yidhi ina akhi istaطlaqa baطnuhu walaalkay calooshiisia furantay yani waa shubmaya faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm isqihi casalan malab waraabi fasaqaahu waa waraabiyey uma jaa'a waa yimid ja'ahu waa u yimid faqaala inii saqaytuhu falam yaziidhu ila istiqraaqan malabkii waan waraabiye shuban mooye wax kale uma tarin shubankii umuu kusii kordhiyey faqaala lahu alaaa maraatin saddex goor buu sidaa ku yidhi mid walba uu leeyahay isqiha casalan malab waraabi ila markaa uu leeyahay shuban buu u kordhiyey waxaa weye waxaa suurooday inuu wasakdii ku hadhay ee cudurkaas muxuu aha jurtuumadiisi kusoo ridayo o kasoo tasfeenayo marka marba wuxuu leeyahay malab waraabi malab waraabi isaguna wuxuu rabay wax kolkaaba ah ka gooya ab marka isagoo wax ku joojiya shubanka ku joojiya oo laakiin cudurkii aadn raadkiisii aan soo gaadhin oan soo tirtirin iyo wax cudurkii soo tirtira waxa u fiican marka wax cudurkii soo dhameeya uma jaahu raabica marka afraad buu yimid oo faqaala markaasu wuxuu yihi isqihi casalan faqaala laqad saqaytuhu falam yazidhu ila istidlaaqan waan waraabiyo saddex goorba waan waraabiyo shuban mooye wax kale uma kordhinaayo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam sadaqa allahu wakadaba baطnu akhiika fasaqaahu fabarac ilaah baa run sheega walaalkaa calooshiisaa been sheegay suu yidhi marka ilah wuxuu yidhi fiihi shifaaun linnaas fiihi shifaaun linnaas buu leeyahay inuu caafimaad yahay buu sheegaya walaalkaa calooshiisana waxay sheegaysaa inaanu caafimaad ahayn marka caloosha walaalkaabaa been sheegaysa waa waraabiyey mar afraadkii markaas ku bogsaday baabu tadaawi bishuniz shuniz yani xabat sawda xaba sawdaadaasa shuniz la yidhaaha can abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul ina fi lxabati الsawdaaءi shifaaءa min kuli da ila saam geeddaa xaba sawdaada la yidhaaho caafimaad bay ka tahay cudur kastaba ilaa saamka mooyaane wasaamu lmowt saamkuna waa mowtka marka geeri un bayna celinaynin mooyaane wax kaloo dhan oo cuduraba daway ka tahay wاlxabaة الsuda ashunis xabad sudaduna waa shunis markaas luga farisiya shunis lagu odhan jiray marka cudur oo dhan ba dawo ka tahay geerida un bayna celinayn mooyaane marka si loo isticmaalana si gaara waxba hadda in loo isticmaala maanu sheegin haddii marka inta la kabsado si shaah oo kale loo kabsado si dadka qaarkood ay yeelaan iyo waa suurooda inay dawo u tahay haddii inta malab lagu darsado lagu cuno haddii muxuu ahaye sidaada loo qariilo mid walba waa suurooda inay dawo tahay baabun man taصabaxa btamrin bitamri cajwa lam yadurahu sumun walaa sixr nooc timiraha cajwo la yidhaaho midkii ku qura qofka ku quraacda inaanu maalintaas sixir iyo suntoona aanu taabanayn can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slm yaquul man taصabaxa bisabci tamaraatin cajwa toddoba xabadood oo timir oo cajwo ah qofkii ku ku quraacda lam yadurahu dalika alyawm sumun walaa sixrun maalintaa iyada ah sunno qaban maayo sixirna qaban maayo toddoba xabo oo timirta cajwada ah qofka ku can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qaal ina fi ajwati ina fi cajwati اlcaaliya shifaaءa wainaha tiryaaqun tiryaaqu اstiryaqu أwl bukra yani aroorta awalkeeda bilowga hore ayb fi cajwat اcaaliya alcaaliya waa xaafad marka madiina kamid oo dhankeeda kada janubka soo xigtee kasoo saraysaa muxuu ahaaye ayb xaggaas markaas meesha alcaaliya la yidhaaho timirta ka baxda daway tahay oo dawo weeyaan wa wainahaa tiryaaqun dawo weeye awal yani aroorta ugu horaysa marka inay cajwadii iyada tahay iyo inay taa kulligeed oo dhan wada tahay caaliya timirtaada oo dhan inay wada tahay cajwada oo dhanuna gaarkeeda iyaduna u wada tahay waa suurowdaa iyo inay isfasirayso markaa cajwada uu sheegaya nabigu alayh slat slam lcaaliya gaar ay tahay labada waa ixtimaasha laakiin waxay og tahay inay laba nooc kale yihiinoo tamru lcaaliya iyaduna ay gaarkeeda dawo u tahay oo sun iyo sixir keliya aanay ku qaydnayn iyadu iska dawo tahay cudur kasta dawo u tahay cajwaduna ay iyadu dawo ka tahay sunka iyo sixirka keliya baabun alkam'atu min almani wa shifaa'uha shifaءu lcaynayn shifaءu lcayn can saciid bni zaydin radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slam qaal alkam'atu min almani aladi anzalahu allahu caza wajala calى muusa kam-adu waa bahal dhex dhulka laga qoto wuxuu leeyahay marka alkam-atu min almani aladii anzalahu allahu caza wajala calaa muusa mankii uu e, maniga uu ilaahay kusoo dejiyey banu israa'iil ugu soo dejiyey markay tihi ay ku jireen afartankii sane ay tihi ay wareegeysanayaan saxraa usina e, muxuu ahaye e, labadii cunto ee ilaah usoo dejiya maniga iyo salwaha ahaa midkoodba weeyaan marka baqaayo marka manigii ka hadhay weeyaan wamaa uha biyaheeduna shifaa'u اlcayni indhahay dawo yihiin biyaheedu indhahay dawo u yihiin haddii muxuu ahay abu hurayra weliba wuxuu odhan jiray isaguna xadiidkan oo kale wariyo anaa ku daweeyo markaasuu bogsaday buu odhan jiray qof indhaha ka jira <clears throat> baabu tadaawi bilcuudi اlhindiyi wa huwa alkustu aw alqustu can cubayd llaahi bni cabd bni cutbata bni mascuudi radي allahu canhu ana uma qaysin binta mxsan uktu cukaashata bni mxsan radia allahu canha alasadiya wa kanat min almuhaajiraati اlأwal allatii baayacna rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm wahiya uktu cukaashata bni mxsan axadi bani asad bni khusayma haweeneydaas marka uu saa ugu abtirinayo qaala akbaratnii waxay ii warrantay annaha atat rasuula اllahi salى اllahu alay slm bibnin laha lam yablug an yaأkula طacaama inaan ay leedahay oo dhashay oo aan gaadhin inuu cunto cuno ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ula timid oo yar waqad aclaqat calayhi iyadoo caluuq u samaysay caluuqna waxa la yidhaha iyo daqri waxa la yidhahaba waa sheegi doonaa min alcudra cudrada uga samaysay cudrada waa cudur dhuunta iyo ku dhaca iyo halka muxuu ahaay sanka iyo afka iyo isaga doloolaan iyo ku dhaca aad moodda inuu egyahay muxuu ahay kan muxuu magacii la odhan jiray muxuu ahay samboorka samboorkana ah, ma aha lakin halkan dhuuntiyabaa bararaysa buu leeyahay ya eh. marka caluuqaasay u samaysay caluuqaasuna marka waxaa weeyaan dakrina waa lagu magacaabay ama inta dun ay maleegaan haweenku isanka ka geliyaan isanka ka geliyaanoo marka ay ku xudhxudheeyaan bu meel intay marka uu eh, dhiig kasoo daadan jiray dhiig madow kasoo daadanaya ama farta intay halkan kada afka ka geliyaan iyo halkaas anqalaalka ah kaga hoqayeen marka waa sanka sanka laga gelinayo min alcudra cudradaas cudurkaas cudrada la yidhaaho ayay caluuqa uga samaysay qaala yunus yunus baa wuxuu yidhi aclaqad macnaheedu waxaa weeye hamazat fa hiya an takuna bihi cudra waa muxuu ahay waa hamazat yani waa fartay ku mudday oo fartay ku riixday halkaasay farta kaga soo riixday sanka iyo afku meesha isaga dolooleena iyadoo u malaynaysa inuu cudro qabo qaalat faqaala rasuulu llahi sala allau alay slm markaasuu rasuulka ilahi wuxuu yidhi calaa mah tadgarna awlaadakuna bihada aliclaaq maxaad carruurtiinna walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh